barbardhac iyo badin bafin kale lawaa barbardhac iyo badin bafin kale lawaa barbardhac iyo badin bafin kale lawaa qof wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duhurka iyo magaalada muqdisho khamiis maqal wanaagsan waa khamiis sagaaliyo tobanka oktoobar labada kun saddexiyo labaatanka wararkan idinkugu heena maanta barnaamijka ciyaaraha waxaa qayb ka noqon doona xulka qaranka baraaziil oo iyo naadiga alhilaal oo xagaagan waayi doona ciyaaryahanka neymar kadib dhaawacii weynaa ee soo gaaray xidigaasi waxaa kaloo maqli doontaan karim benzema oo lagu eedeeyey inuu ka mid yahay koox argagixiso ah waan idiin soo gudbin doonaa xidig u ciyaara arsenaal oo gebi ahaanba waayi doona booskiisa xulka qaranka england isagaoo bedelan doona dhalashadiisa iyo weliba ciyaartooyda kale ee waayi doona booskooda xulka england ayaan barnaamijkeenu kugu soo gudbin doonaa xidig halis ugu jira ama waa toddoba xidig oo halis ugu jira inay seegi doonaan kulanka xiisaha badan ee el galaasiko ee dhex ciyaara amaba ciyaara kooxaha real madrid iyo weliba barcelona waa kuma xidigahaasi barnaamijka ayaan kusoo qaadan doonaa miisi mise halan rodri oo saadaaliyay xidiga ku guuleysan doona abaalmarinta balon dor waxaa kaloo barnaamijka qayb ka noqon doona kabtanka kooxda chelsea tris jemes oo fariin u diray kooxda arsenaal iyo weliba taageerayaasha chelsea qodobadaas ayaa barnaamijka qayb ka noqon doona suuqa kaliibsiga kama marna ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha k n n kaysaha farsameynaya luul maxamuud aadan ayaa idinla socodsiinaysa waa tahay dhegaystayaal qeybaha ugu horeeya barnaamijka ciyaaraha ayaad maqlaysaane haddii aan eegno warka ugu weyn waqti xaadirkan kubadda cagta waxay tahay in ciyaaryahanka karim benzema lagu magacaabo ay u ciyaari jiray kooxda real madrid iyo waliba xulka qaranka faransiiska haatanna ku sugan caradaasi xulka kooxdaasi elitihaad layiraha al-itihaad ee ka ciyaarta horyaalka sacuudi carabiya ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu yahay ama uu ka tirsan yahay koox argagixisa ah wasiir kamid ah mid kamida ah wasiirada dalka faransiiska ayaa xidiga karim benzema waxauu ku eedeeyey inuu kulug leeyahay koox argagixisaa benzema ayaa muujiyey taageerada uu u hayo naadiga waa taageerada u hayo dadka reer falastiin kadib weeraradii xooganaa ee israa'iil kala kulmeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan ayaa si naxdin leh waxay ku nafwaayeen oo ku jiraan haweeney iyo weliba caruur dhankaasi falastiin xidigii hore kooxda real madrid iyo weliba xulka qaranka faransiiska ayaana waxa uu duco iyo taageero hawada u mariyay dadka reer falastiin ee ku dhibaateysan qasa garabkii hore aston villa anwar alkaasi ayaa sidoo kale taageeray falastiin dhanka internetka ayuuna ka taageeray iyadoo menis ayay shaqada ka joojisay qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ciyaartooyda muslimiinta ah ayaana haatan waxay muujinayaanba taageerada dhabta ah ay u hayaan dadka reer falastiin ee dhibaatada kala kulmaya yuhuudda qoraal uu karim bensema soo dhigay baraha bulshada ayaa waxaa dhaleeceeyay gerald dermanin oo ah madaxa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka faransiiska karim bensema ayaa waxa uu xiriir xun la leeyahay sida la wada ogyahayba iqwaanul muslimiinka ayuu sheegay c news kaliya qoraalka isagoo Benzema waa wakiilka dacaayada Xamaas sababtoo ah Xamaas waxay leedahay istaraatiijiyad ayuu leeyahay wasiirkaasi karim benzema ayaana waxaa lagu heystaaba taageeradii uu u muujiyay falastiin inta badanna ciyaartoyda muslimiinta ah markay banaanka usoo bixiyaan Taageerada ay u muujinayaan walaalahooda Falastiin ayaa waxay la kulmaan dhaleecayn kala duwan waxay kaga yimaadaan dhankaasiyo dadka gaalada ah ee taageersan Israa'iiliyiinta Karim Benzema haatan wada ka duwan wadada ciyaartoyda kala koley mari doono oo kaliya waxa haatan lagu haysto waa maxaad u taageertay Falastiin maadaama nin muslim yahayna waa uu ku qasban yahay inuu taageero Falastiiniyiinta dhibaatada kala kulmaya Yuhuudda haddaan eegno dhankaasi real madrid ayaa waxay la ciyaari doontaa barcelona kadib fasaxa xulalka kulan aad u xamaasad iyo xiiso badan ayaana labadan kooxood dhex doona real madrid ayaa waxay soo gaaray dhaawacyo waqti dheera iyadoo xidiga la filayay inay ka maqnaan doonaan uu ka yahayba goolhayahoodii sidoo kale waxay waayi doonaan difaaca lagu magacaabo milatow waana kooxda f c barcelona ayayna la ciyaari doonaan barcelona ayaa sidoo kale waxayna kulmi doontaaba xidigo ka maqnaan doona kulankaasi marka la gaaro labadan kooxood ayaana waxay ciyaaraan ciyaar xiiso badan oo el clasico kulan la yiraa ayaa dhexmara kooxaha barcelona iyo weliba real madrid xidigaha ama ciyaartooyda la filayo inay seegi karaan kulanka soo socda ee el clasico ayaa waxaa kamid a ah roberto lawenduski ciyaaryahankan ayaa dhaawac kasoo gaaray kulankii boortii barcelona wada ciyaareen wuxuuna seegi doonaa kulamada soo socda ee kooxda reer catalonia waxaana shaki laga muujinayaa taamahaanshihiisa kulanka el clasico waxaa kaloo kamid a ah ciyaartooyda la filayo inay seegaan el clasico rafinha ciyaaryahanka reer baraasiil ayaa dhaawac kasoo gaaray kulankii sefilia oo kasoo gaaray muruqa dhankaasi muruqa ama boodada midig ilaa iyo hadda taamaanshihiisa kulanka soo socdo lama huba inuu diyaaru yahay ciyaartooyda kale waxaa qayb kamida ah the jong ciyaaryahanka reer holand ayaa muddadan wuxuu ka maqan yahay garoomada isagoo barcelona la filayo inuu maaragtay seegi karaba kulanka el kalaasico ciyaartooyda kale waxaa qayb ka ah xidiga da yar ee bedri la yiraahdo ciyaaryahanka reer sbein ayaa ka cabanaya dhaawac kasoo gaaray muruqa bowdada midig taasoo ka dhigaysa inuu ka maqan yahayba kooxda shaaf hernandes laakiin waxaa la filayaa inuu soo laabto lix maalmood kadib kulanka el kalasika marka la ciyaaro ciyaartooyda la filaya inay ka maqnaan doonaan ciyaarta el kalasik waxaa qayb ka ah eder milato ayaa wuxuu kusoo bilowday reaal madrid tan iyo xilli ciyaareedkii hore xidigan ayaana dhaawac halisa ah soo gaaray kulankii ugu horeeyay ee horyaalka la laliigaha ee sanadkan ay la ciyaareen atletica balbao naadigiisa real madrid daafaca dhexe ee reer baraaziil ayaana qalin lagu sameeyey bartamihii bishii agosto waxaana la hubaa inuu seegi doono kulanka el classic cartos ayaa qeyb ka goolahayaha kooxda reaal madrid ayaa isna seegi doona ciyaarta el clasico ee dhexmari doonto real madrid iyo barcelona goolhayahan ayaa waxaa dhaawac halisa kasoo gaaray jilibka waxauna garoomada ka maqnaan doonaa ugu yaraan lix bilood waxaa kaloo kamid a ah ciyaartooyda la hubay inay el clasico seegi doonaan xidiga naajo ee real madrid u ciyaara daafacan ayaa seegi doona kulanka el clasico sabab la xiriirta ganaax uu ku seegay kulankii jirona ee horyaalka laliigaha dalka spain waa tahay dhegaystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha duhurka iyo n n markaan haddii aan eegno xidiga reer baraaziil neymar junior ayaa muddo dheer waxa uu ka maqnaan doonaa garoomada kadib markuu dhaawac culus ka soo gaaray jilibka ciyaartii israbreebka koobka adduunka labada kun lix iyo labaatanka oo xulkiisa qaranka baraaziil ay laba gooli eber kaga badiyeen urugwa guuldaradii soo gaartay xulka baraaziil oo labada gool looga badiyay ayaa sidoo kale waxaa dhabarjab ku noqon doonaa dhaawac culus oo kasoo gaaray ciyaaryahankooda muhiimka ah ee neymar jr xulka qaranka baraaziil ayaana wuxuu la dhibaatoonayaaba guuldarooyin isxigxiga oo kasoo gaaraya isreebreebka koobka adduunka labada kun kadib markii ay barbardhac hal gooli haala venezuela ay la galeen kulankii ku xigay oo uruguay la ciyaareen laba gooli eber ayaa lagu garaacay xulka qaranka baraaziil iyadoo haatanna dhaawac uu ka soo gaaray neymar neymar ayaa waxaa la xaqiijiyey inuu garoonka ka maqnaan doono muddo dheer kadib markii dhaawac culus uu soo gaaray intii ay socotay ciyaartii baraaziil iyo uruguay neymar ayaana waxaa laga dhex qaaday garoonka neymar ayaana kooxda kubadda cagta alhilaal xagaagan ku biiray isla kooxda reer sacuudi ayaana haatan waxay sheegtayba in ciyaaryahankeeda neymar oo xagaagan ay ka soo qaateen baris saint german uu dhaawaciisu yahay a c l siday muujiyeen sawirada laga qaaday waxaana loo balamiyey qaliin lagaga sameeyay jilibka taas oo muddo dheer ku kalifi doonto inuu garoomada ka maqnaado waxaana la xaqiijiyayba horta xagaagan oo dhanba inuusan garoomada soo istaagi doonin neymar neymar oo ah ciyaartooyga labaad ee reer baraaziil ee xil ciyaareedkan uu soo gaaro dhaawac culus oo jilibka ah oo loo yaqaano a c l ayaa waxaa horey uga horeeyeyba xidiga la yiraahdo eder milato oo real madrid uu ciyaaro milato ayaa sidoo kale bishii agosto waxaa soo gaaray dhaawac noocaana xulka baraaziil ayaana sanadkan wuxuu la liicliicayaaba dhaawacyo kasoo gaaraya milaato ayaa wuxuu soo laaban doonaa mar kala gaara bilaha februari ilaa iyo maaj inta udhexaysa balse neymar dhaawaciisa ayaa la xaqiijiyey inuu yahay dhaawac culus wuxuuna haatan mari doonaaba qaliin dhanka jilibka ah iyadoo la aaminsan yahay in xagaagan ay adag tahay neymar inuu dib u soo laabto sidoo kale waxaa laba bilood ka hor ku soo laabtay garoomada markii uu ka soo kabtay dhaawac kuraanta soo gaaray ciyaaryahanka neymar ayaana wuxuu yahayba xidig ay soo gaareenba intuu kubadda cagta ciyaaray dhaawacyo kala duwan kuwaas uu qalimo badan u maray dhaawacan ayuuna wuxuu yahayba dhaawac kaloo halisa laba bilood kahor ayay ahayd markii uu garoomada kusoo laabtay ee neymar balse haatan mar kale ayuu laabanayaa oo dhaawac ayuu la jiifan doonaa sidoo kale neymar ayaa shak weyn waxauu ku jiraaba in xulkiisa baraaziil oo u ciyaari doono tartanka kooba amerika marka la gaaro bisha juun tababaraha xulka qaranka england garet sodged ayaa wuxuu ka tegi doonaa toban ciyaartooy oo caan ah kuwaas uusan ku darsan doonin liiska ciyaartooydiisa tartanka yurowga labada xulka england ayaa sanadkii labada kun iyo labaatankii waxuu soo gaaray fiinaalka yuurowga labada kun afar iyo labaatanka waxay rumaysan yihiin in haatan ay koob ka qaadi karaan marka loo eego awoodooda isfahamka iyo ciyaartooyda dhexdeeda xidigaha waaweyn oo tayadoodu sareyso oo ay haystaan xulka ingiriiska iyagoo dhowaanay ahayd markii ay saddex gool iyo hal ku garaacayeen xulka qaranka talyaaniga sanadkan ingiriiska meel ayuu u socdaa koobkii adduunka ee labada kun iyo labaatankii ayay waxay yimaadeen afar afardhamaadka kadib waxay horumar sameeyeen dhanka yuurowga kii oo ay fiinaalka soo gaareen waxayna haatan rajaynayaan inay soo afjari doonaan abaarta koob la-aanta ay haysataa xulkan ingiriiska tan iyo sanadkii kun xulka ingiriiska wax kooba mausan qaadin tan iyo lixdan haarikiin bukaayo saaka iyo juuda biligham ayaa la filayaa inay noqon doonaan hogaamiyayaasha xulka england ee yuurowga labada kun balse waxaa tartankaas aan u raaci doonin toban ciyaartooy oo ugu horeeya smisraw oo arsenaala ah, islamarkaana u dheelayay xulka daayarta koobkii adduunka ee sanadkan oo ay ku guuleysteen warbaahinta ciyaaraha ayaa soo xulay tobankan ciyaartooy oo ay ku sheegeen inay nasiib daro ku dhici doonto waxaana ku jira daafaca manchester united ee harry maguire oo si joogtaha u dheelayay xulka dalkiisa xitaa isagoo kursiga keedka kaga jira manchester united sidoo kale jordan henderson ayaa lasoo qaadan doonin waxaa kaloo kamid ah xidigaha xulkii qaranka england ay ka tegi doonaan calvin philips waxaa kusoo darsama liiska james watbrows fikaya tumoria qeybka ah dean henderson evantoni jo gomes jadon sanjo iyo weliba xidiga lagu magacaabo ebreji ise dhammaan xidigahaas tobanka ah ayaa waxaa la filayaaba in xulka qaranka ee lagu magacaabo england ay boos ka waayi doonaan yuurowga labada kun afar Magic System, Rev One, Shaoki. markaan haddaan eegno kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa waxay diyaarisay dalab ee ka gudbin doonto xiddiga manchester city oo ciyaara ee calvin philips oo toddobiilabaatan jira kaasoo sheegay inuunu doonaynin inuu fadhiyo kursiga kaydka waxaana la filayaaba in xagaagan uu ka tago ee eh, naadigiisa manchester city marka la gaaro suuqa janawari maadaama boos joogto ah uu kala yahay bayer munig ayaa kala hadashay manchester city xidig reeriglan ee philips balse thomas tuujel ayaa waxa uu door doorbidayaaba inuu soo qaato jobal finha oo sideed labaatan jir u dhashay bortuqaal u ciyaara naadiga fulham intii uu kasoo qaadan lahaa philibis ac milan ayaa waxay xiiseynaysaa difaaca manchester united ee harri maguire oo soddon jira iyadoo la filayaba inay qaadan karto xidiga manchester united booska ka waayay ee la daalaa daalaadhacaya waayo xumadiisa kubadda cagta manchester united ayaa waxay dalab ka gudbinaysaa difaaca reer england ee mark guuhi oo ay doonayaan in bisha january ay kala soo wareegaan naadiga crystal bales manchester united ayaana si aada u doonaysa ciyaaryahankaasi haddaan eegno agaasimaha naadiga barcelona ee lagu magacaabo deeko ayaa wuxuu ka shaqaynayaaba sidii ay kooxdiisa ugu qancin lahayd in heshiis cusub oo waqti dheer ah uu u saxiixo xidiga kubad sameeyaha reer nederland ee lagu magacaabo frank de jon oo lixii labaatan sano jira weeraryahanka manchester city ee lagu magacaabo julian alfares oo saddexiyo labaatan jira ah xiddigan reer argentiin ayaa wuxuu soo galay diiradda barcelona waxaanay kooxda reer sbein indheindheynaysaa waxyaabaha u suurtagelinaya inay la saxiixdaan ciyaaryahankan daada yar ee haatan waqtiga fiican ku qaadanaya kooxda manchester city man city ayay ku adag tahayba in xidigan iska fasaxdo sidoo kale julian alvares ayaa bos joogta ah waxa uu ka haystaa adiga manchester city lamana filayo in janawari uu ka tegi karo kooxdan balse barcelona ayaa waxay isku dayeysaaba in xidigan ay heli karto iyo in kale liverpool ayaa waxay ka mid noqotay kooxaha waaweyn ee ku tartamaya xidiga bayer munig ee lagu magacaabo jamaal musayla jamaal musayla keliya waa labaatan sano jir kaasoo qandaraaskiisa bayer munig uu ku eegyahayba mar marka la gaaro labadakunlixiyolabaatanka liverpool waxay mas-uuliyiinteeda waaxid iibka u dirtay inay soo daawadaan ciyaartii xulka qaranka bortuqaal ee shanta gool eebarka ku xasuuqeen bosniya isniintii lasoo dhaafay sababtuna waxaa lagu sheegay in liverpool tababaryaheeda georgian colob oo indheindheenaya amase uu doonaya inuu gacanta ku dhigay ciyaaryahanka lagu magacaabo consalo inashio kaasuu doonayaba inuu gacanta kusoo dhigo tababare georgian colob haddaan eegno ciyaaryahanka daada yar ee xulka qaranka england iyo kooxda real madrid ayaa waxauu sheegay tirada sanadaha uu doonayo inuu sii joogo kooxdiisa cusub ee real madrid oo xagaagan kaga soo biiray burushiya doortamud naadiga reer jarmal islamarkaana uu ku noqdayba ciyaartooyga la isku raacsan yahay inuu yahay saxiixii ugu fiicnaa ilaa iyo haatan xagaagaani juda bligham oo dadiisu haatan tahay labaatan sano jir ayaa real madrid u saxiixay heshiis lix sano ah laakiin wuxuu rumaysan yahay in waqtigiisa uu ku yar yahay ama lixdaas sane ay ku yar tahay inuu sii dheereysto muddada uu sii joogaya real madrid ayuuna doonayaa juuda biligham biligham ayaana haatan wuxuu noqdayba hogaamiyaha dhabta ah ee santiago barnabu marka la joogo ciyaaryahanka reer england ayaa tan iyo markuu kusoo biiray naadigiisa real madrid wuxuu noqdayba ciyaaryahan si deg deg ah ula qabsada naadigiisa real madrid toban kulan ayaa lagu soo bilaaba tobanka kulan oo u ciyaaray kooxdiisa wuxuu dhaliyay toban gool wuxuuna berberiyey rikoorkii christiaano ronaldo oo ahaa ciyaartooyga kaliya ee sidaas sameeyay laakiin wuxuu laacibka reer burtuqaal ku dhaafay tirada goolasha uu caawiyey ayuu ku dhaafayaa kaliya biligham biligham ayaa haatan wuxuu cashir amaba taariikh amaba bandhig cajiiba uu kusoo bandhigayaaba naadigiisa cusub ee reaal madrid bandhigiisa wacan ee aadka u heersareeya ayaa aada loola cajabay kubad sameeyahan ayaana hogaaminaya tartanka gooldhalinta horyaalka laliigaha ee dalkaasi sbein biligham ayaa wareysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay inay ku yar tahayba inuu lix sano kaliya joogo reaal madrid islamarkaana uu doonayo in uu wakhtigiisa ku dhammaysta reaal madrid tirada sanadahaasina uu sii kordhiyo si uu waqti dheer u joogo kooxda kubadda cagta reaal madrid reaal madrid ayaa waxay la dhacsan tahay qaab ciyaareedka wacan ee juuda biligham halka biligham isna uu ku qanacsan yahayba inuu haatan u ciyaaro kooxdii sariyada islamarkaana bandhigiisii ugu fiicnaa abid uu ku jiro ciyaaryahan reer england ayaa waxaa lagu qasbi doonaa inuu u dheelo wadan kale ka hor intaan la gaarin waqtiga uu bilaabmi doono tartanka yurowga labadakunafarylabaatanka oo la sheegay inuu laacibkani qayb ka noqon doonin islamarkaana aanu tababaro garad sodgeed kalsooni badan uusan ku qabin xidigaasi yuwefa ayaa arbacadii waxay shaacisay in tartanka yuurowga labada kala dhimi doono tirada ciyaartooyda loo ogol yahay xul kasta oo kaliya lagu soo koobi doono saddex iyo oo uga soo qaybgeli doona halka ay markii hore ahayd lix iyo ciyaartooy min saddex ciyaartooy oo loogu kordhiyay dalalka waqtigii uu jiray xanuunka covid sagaaliyo ayaa hadda laga jarayaa waddan kasta waxayna taasi madax xanuunku noqon doontaa tababara gareed sodgeed oo haysta ciyaartooy tiro badan oo kala dooran karin weliba weeraryahanka arsenaal ee lagu magacaabay enketa ayaa la sheegay inuuna qayb ka noqon doonin xulka qaranka england yuroga labada kun afariyo labaatanka waxauna ka mid noqon doonaa saddexda la dhimayo inkasta uu ka mid ahaaba liiskii ugu dambeeyey ee ciyaarihii saaxiibtinimo arrintan ayaa waxaa la sheegay in enketa ay ku qasbi doonto inuu ciyaaro xulka qaranka uu dhashay ee gaana oo dadaal ugu jira sidii ay ugu qancin lahaayeen inuu qaato go-aan uu xulkiisa amaba dalka u hooyadiis iyo awoowayaashii ay kasoo jeedaan uu ugu ciyaari lahaa kris oo ah tababaraha xulka qaranka gaana ayaa dhowaan wuxuu shaaciyay inuu rajeynayo in enkeeta uu ka mid noqon doono xulka qaranka ee lagu magacaabo black stars dhanka kooxda kubadda cagta chelsea eris jemes ayaa waxuu fariin u diray taageerayaasha kooxdiisa chelsea oo u sheegay inuu diyaar u yahay ciyaarta adag ee sabdida ee london derby ee stanford bridge taas uu tilmaamay inuu ka soo laaban doono ama uu dib ugu soo laaban doono kooxdiisa eris jemes ayaa wuxuu ku dhaawacmay ciyaartii koowaad ee lagu furay horyaalka ee liverpool ee maaragtay martida kuwaad stanford bridge islamarkaana la ciyaareysay kooxda chelsea barbaraha ayana kusoo dhammaatay ciyaartaasi waxaana muddadii uu garoomada ka maqnaa amaba kooxiisa uu ka maqnaa ciyaaryahanka riis james ee la dhibaatoonaysay kooxiisa natiijooyin aan qurux badneen islamarkaana dhib badan ayay dareemaysay naadiga chelsea iyadoo kulamadii u dambeeyey marka loo eega chelsea ay soo laabatay islamarkaana ay dib ugu soo laabatay wadadii guulaha iyadoo haatan kaalinta koob iyo ee horyaalka bermer liiga ku jirto ciyaaryahankan daayarka ee saddexiyo sano jirka ayaa sanadihii u dambeeyey wuxuu la daalaadhacayay dhaawacyo oon ku soo noqnoqday waxaana uu xilli ciyaareedkii hore dheelay kaliya lix toban kulan dhammaan tartamada oo dhan isagoo inta badan u jiifay dhaawac jilibka ahaa oo soo gaaray ciyaaryahankan riis james waxaa soo baxaya warar sheegay in ris jemes uu dib u dhici doono dhaawiciisa islamarkaana inuu garoomada ku soo laab ay adkaan doonto waxaana la saadaalinayay in kulanka dhex mari doono jelsia arsenaal uu ka maqnaan doono ciyaaryahan ris jemes balse haatan ris jemes ayaa wuxuu sheegayaaba in uu dib ugu soo laaban doono kooxdiisa chelsia maalinta sabdida ah kulanka ka dhexmari doono chelsia arsenaalna uu diyaar u yahay inuu safto waxaana la arkayayba sawiro laga soo qaaday rais james isagoo tababarka ku jira chelsia ayaa waxay arbacadii shalay aheyd ay sheegtay inay dhaawacyo horle ay soo gaareen xidigaheeda jaloba iyo xidig lagu magacaabo jakuwameka oo la filayayba inay dib u soo noqon karaan dhowaanahani maalinta sabdida ah ciyaar aad u xiiso badan ayaa waxay dhex mari doontaa kooxaha jalsiya iyo weliba arsenaal kulankan oo ah kulan u xiiso badan ayaa maalinta sabdida wuxuu ka dhici doonaa garoonka stanford bridge oo ay ku ciyaarto naadiga buluus bluwis ayaana waxay marti gelin doontaaba naadiga ganaris arsenaal ayaa haatan waxay ku jirtaaba booska labaad ee horyaalka brimer liaga ganaris ayaa sanadkii hore waxay soo bandhigtay qaabi ciyaareed aan innaba caadi ahayn iyadoo ahaydba kooxdii waqtigii ugu badnaa hogaanka haysay sanadkii hore balse way ku hungowday inay ku guuleystaan horyaalka brimer liaga oo manchester city ayaa taasi ka diiday balse sanadkan ayaa wuxuu yahayba sanad kale ee arsenal soo bandhigayso qaab ciyaareed cajiiba arsenaal ayaana haatan sideed kulan ee ciyaartay waxay haysataa labaatan dhibcood kaalinta labaad ayay ku jirtaa sabdiga ayayna la ciyaari doontaa naadiga jelsia weliba garoonka stanford bridge ayay ciyaartaasi ka dhaceysaa jelsia hadeertaan kaalinta koobiyo tobanaad ayay ku jirtaa sideed kulan ay ciyaartay koobiyo toban ayay haysataa naadiga bluis iyadoo haatan kulamadii u dambeeyey ama labadu kulan ee u dambeysay horyaalka brimer liaga ay labaduba guulo waaweyn ay ku soo dhaaftay in uu dib u soo laabto riis jemes ayaana waxay wadnaqabad ku noqon doontaaba kooxda kubadda cagta arsenaal oo faa'iido u arkaysa in kulankaas uu ka maqnaado kabtan riis jemes waa saaxiibayaal gabagabadii barnaamijka ciyaaraha ayaan isla soo gaarnay guud ahaana intaas ayaa ku soo afmeerayaa intaan dib u kulmi doono nabadgelyo